يا ربي أسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي أعظم شبههم فأصل سمعك بجوابها وهي شيخ وحول إذا تحققت markaad hubsatadu ana aladiina qaatalahum kuwa la dagaalamay rasuulullah rasulka asaxu cuquulan caqli ahaan inay ka foyadin kuwa kale markaad hubsato oo xaqiiqsato kuwa rasuulku la dagaalama mushrikiin alcarab asaxu cuquulan ay ka caqli fiican yihiin oo wa akhafu ay ka fud yihiin shirkan xagga gaalnimada min haa-ulaa'i kuwan oo mushrikiin zamaanina say kaga fud yihiin wansom laba dariiq buu sheeku sheegay laba sabab ayaa marka lasu fiiriya mushrikii zamaanihi wa mushrikii alcarab kuwa xilligeena joogaa ka daran buuri laba sabab sababka koowaad mushrikiinta hore carabiya markay nabad qabaan ay berisamaad la jooga iyo xaaladdu ay tahay xaalad kala socota oo barwaaqo iyo bashash lagu jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala bay u sheeg yeeli markay laakiin xaaladdu cuslaato rabbi keligii bay beryi jireen oo mukhlisiin bay noqon jireen laba qodob kuwan hadda joogana xilliga barisamada barwaaqa lagu jiro iyo xilliga shadaaid iyo dhibaata lagu jiro laba gooraba mushrikiin wa shirkiga ma daayaan ilaa qeybkiibay baryaan qodobka labada kala qiga waxaa weeye mushrika alcarab ambiye iyo awliye iyo malaa'ig iyo jin iyo insi iyo jamaadad iyo ashjaar ay daba taagnaayeen kuwan laakiin intaa waxay la eriyeen ee kuwa ay ku sifaysnaayeen inay caabudaan ay baryaan niman lagu sheegay sayidyaal ama awliya lagu sheegay oo fajara ama faasiqiina oo ayaga caabudahaya ay kuu sheegahayaan niman mujriminay yihiin oo zinada aysan ka dhowrsanayn oo beenta aysan ka dhowrsanayn oo xoolihii bani aadamka aysan ka dhowrsanayn oo jinku xoola usoo xadahayo oo gabdhihii aylihin waa loo bannaan yihiin bawdi oo caalim taabtay calaamad qaarto maamaas maaya waa garanaysa bawdi bawdi oo caalim taabtay caalim baa kitaabka caalim ushaygu waa nimankii dadka baran jiro ma axkaamay fuqada musakiinta inay manaaji ku feerjabay ma mawduuc caalim taabtay calaamata ayib su u galay khayr hau galo hawla jeeda wadaadii gabadh dhali weyday u geedgooyey baa hawshaasiy ayib wax la yaqaano macruuf ay ahayd hadda waxba baa qalgeli mayd u ma fahmi kartaan inaan calaaqamay dhankaasna ah waa kaga liitaan qodob saddexaad waa inagu daray oo sheekhu iyoobay oo ka dara labadaha qoroba maxaa yeelay mushrika alcarab shirkigoodu wuxuu u badnaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waliba ahaa shirku lcibaada amaa mushrikii zamaanina tawxiidu rabbi subxaanahu wa tacala tawxiid alkhaaliqiya ama tawxiid alrubiya kii loo yaqaanee bay ku dhex jiraan in awliyadooda ay maamulka war ku leeyihiin duq iyo nafci ay leeyihiin dhib iyo dheef ay leeyihiin adduunka maamulaan ayagoo fidiyeen howlo badan ayaa sii jira marka taasna waa iska shaq waa kalo saddexdaa qaab marka laga firidiy waa liitaa nimanka ayaga faclam ugu guur markaa intaa ogaatood aan ku salka aan ku dhigay qaacidadu sheekhu anna lihaa-ulaa'i qolyahan mushrikiinta xilligeena joogay shubhatan shubha usugnaata shubay leeyihiin waxay xujo moodeen ama diin wadeen ay ku dhaqmeen baa jira shubadaasoo yuriiduunaha ay soo ururiyeen oy keenaan calaa maa dakarnaa waxaanu sheegnay bay ku dusha kalaakeen ku baabiya soo mayna soo dhihin mushrikii zamanna akfaru wa ashrakuu min mushrikiin ee fi cahdi maxamed sal l arrintaas markay shubay kuma caararaan wahiya shubadana ay keenaan waa min acwali shubahihim shubada innaga tartiibkeeni waxay noqonaysa shubadii muxuu noqonaysa sagaalaad ma noqonayso laba shubo ama kitaabka uu ka gooday kitaabka in ay ka goodahayaan ayaa jira markuu u dambaysa casku dhamaanaya aan sheegi doonaa nusada doo aqory ragga matniga wata matniga malagtaha ragga wata way u qorhaya laakiin annaga sharaxlay nama qorhayo labadaasho markaa gaaba baan geen doonaa idan shubadii sagaal bay marayn wahiya min aclamu shubahihim waxyaabahay ku andacoodaan kuwa u waaweyn wey ee faasri u dhaqaalici faasir raalici weeye samcaka maqalkaada caayaku sheekhu lijawaaniha jawaabiasu maqalkaada raalici deji haddii acsaabaka wey wawasic sadra sibcan baa ku dhegeysa kawada bic jawaabteeda sibcan u dhegeysa wahya shubhadu waxaa weye markay keenaan shubhadu waxaa weeye anahum yaquuluun waxay leeyihiin waxay leeyihin wahaabiyo waasa waxaan iska banaysanaysaa dadkii baad gaalaysiinaysaan mooradaad ka saaraysaan aabayaalkiin hoyaalkiin iyo awyaalkiin meheriyihii shucubadiisa ku dhacsaydeen wiila yaroo caasiyaaloo buuxaashi caddaa wada tihiin ee muslimiin ka kaab kaab iyo ka aboto ka abotaan muslimiina muwaxidiin ayib maxaa yeelay kuwii nabi maxamed uu soo gaadho uu la dagaalamayay iyo annagu isku baab ma nihin oo sidan u ahayn in aladiina nazala fihim lqur'aan qolihii uu qur-aanku ku soo degay laa yagshaduuna ma qirsano an laa ilaaha ila allah hawsha ma qirsano oo waa diidan yihiin oo ajcalnaa alihata ilaahan waaxidan bay ahaayeen annaguna hadhi arrintan ku wardina maalinka jamcahan daldalla yowma carabaan ka sii daynaa idan tawxiidkan uu bannaan ku yaala wayukadibuuna arasuula rasuulkay beenin jireen sala allau alay wasalam wayunkiruuna waxay diidan yihiin oy ku gacansaydeen albacda in laisoo bixin doono yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin bay diidan yihiin bacd iyo xajar waa diideen wayukadibuuna waxay beeniyeen alqur'aana qur-aankay beenhayaan waaba sixir bay dhan qur-aanka iyo ifkan iftiraahu waa caanu calayhi qowmun aakharuun waa iftiraa iyo asaatiru laweliina tataba iyo sixir wey iyo gabay wey iyo warkaahin wey nin waalan warkii halaaqii wey intaasuu sheega ku sheegeen war annagu haddaanu nahay nimankan aad saarantihiin niman yaryarkaa laa ilaaha ila allah waa wareejiso waa ku wardaa kun baa abiinkada ku wardaadadaaba oo tawxiid ah ko rasuulka ma beeninayo ninka ka adbaxa gowxabkay bilawaa kaga tagahay midda saddexaad anugu bacfi ma beenino waa meesha nin kasta intii lasoo celiyo nin kasta wuxuu mudnaala marinay qur-aanka ma beeninayaa alla xagga waaxida wayajcaluunahu qur-aanka waxay ka dhigi jireen mushrika alcarab sixran sixir bay fal bay ka dhigi jireen isbalay ila sixirka fal baa la odhan jiray sixirkii falku waa kala duwan yahay marka asxaabuu uqiya loola doortay waa laba kala fal wa naxnu anagu nashhadu waxaan muqinaynaa la an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu llah ko wa nusadiqu lqur'aan qur-aankaan rumaynaynaa wa nu'minu bilbacd in la soo bixi baanu aaminsannah wanusalli wanasuuq waa tukanagoosonna fakayfa tajcaluunana mila ulaahi anu darteeduna qalgoosada kole waxaa weyni ku agaramay dab wuxuu soo dhigta aan cadahay sheekhu marka wuxuu kuri waa aclamu shubha min mushrikiisa waa ujeed wadaadaha wahaabida qayba kamid a shubada ku jirtaa iska wadaa wahaabi mushrikiin zamana qayb iska wadaaye wahaabiyada qayba kamid a ku dhex fadhaa shubada oo kaafir murtad ah oo diinta ka laabtay oo buush meeshii laga dila asaga ka mudan ila bush waa kaafir asla awey kana waa murtad yaaqaadka oo ninka waa gaal waa lagu jihaad umada farax ka qaado oo dagaalama ninka tukanhay safkuna ku jiraaye ah. in murtadoo raatanhaya baan maalin ninka wuxuu leeyahy in murtadoo raatanhay oo masoo u sibaysto bele dhan baa wax gaaraya baamaa masaajida imaam aan aan tujinaya kashabi mise maqrib mise fajar markaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu yaan ka ninka shanaad bixiga safar koobaad milig sanad un baan raatanayay baasha isbaysnay waa ka horay baasiskariga ninka ka kooweyn ee eh, safka hore ku jiraan dilaysa ee eh, tukanhaya marka waa shuba xataa wahaabada dhex fadhida wey laakiin maanta waa masaxay insha allahu tacala ayib marka anagoo qur-aanka rumaysan oo nabiga aanan beerin oo eh, bacdiga rumaysan oo tukanayn oo soomin oo salaadayna seebaa aad nala sinteen kuwaa mushrikaan ah kayfa tajcaluuna miladan shubhada gashay waxaa weeye sababu shubhatin hada shubhadan waa qaabkaas aan horta loo siyaaciyo laakiin sababka keena waa maxay sababka keena waxaa weeye ay ku kalifay inay saa aaminaan qulubkana u galo ama qulub u qaataan halkuna loogu dhacayo saddex shub waxaa weeye waxay aamineen ana man iddaca alislaama ninkii islaamnimo sheeg lana yimaado axkaamu shareeca qaybo ka mid a ah, laa yuxkam calayhi bilkuf weligiiba wa in ataa ma ata ma ata wax kastoo doona la yimaado hagjaala waa gudunayo marba hadduu wuxuu ciddu u dhawaaqahay oo uu tukan hayo oo shareecada wuxuun kaga dhaqmahayo laa yakuunu kaafiran wa murtadan noqon maayo weligiiba ee wahaabiyuhu seebta gaalkeeda ka odaysaan gaalkeeda ku ceshay awaagaad yalaydeen baa marmarka laydinka iloobay waa idin sideen madaxdoodina muxu ah waa la ishayaa faljawaab shabacu ijaabatu waxaa oy annahu laa khilaafa bayna alculamaai kullihim shubada intaysa kaa asbixin ama khulaasada kusii culamadu waxay leeyihiin ruuxu hadduu sabab ku gaaloobo sabab hadduu ku gaaloobo sababkaasuu diintii sababkii uu ku gaaloobay inuu ka toobad keeno ayuu diinti diba u soo gelahaya ee acmaasha kada uu la imanaya anfici mayso tusaale gaalo qaacidasa u ninka yuhuudiga ama nasraaniga aaminsan in nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yahay nabi ilaahay soo diro rasuul laakiinse loo soo daray xaraam ku islaabi mahay markuu diinta islaamka soo gelayo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul allah kuma islaama qofkaasi galas gale adugu waa ku islaami ninka mushrika een hadda kahor aan diin kala haysanin waxaan shirkiga qariban ka ahayn ama ka duwanaa asaga ka duwanaa wuxuu ku islaamaya laakiin ninka yahuudiga ama ahlukitaabka ama mubtadic kalaba ahaaya diin kala isu aclamina xaggana aaminsana nabiy laahi maxamed uu yaha rasuul min cind illah mursal ila alcarab khaasa ila lummiyiin adduuna maanta waan toobad keenay inaad diinta islaamka gala waxaan leenahay wanaa tirada ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ilaa jamiici innaasi kafa ilaa uu yidhahdo ilaa oo uu keeno cibaaro tusaysaa in nabigu ummadoo dhan in loo soo dirama islaamka dawaas qadrisu sidoo kale aan usoo degna muslimiinta imagu nin baa wuxuu ku gaaloobay inuu yidhi axaadiida nebi maxamed xukun laga qaadan maayo wax jirana ma aha kitaabka qur-aanka besaa uu kala baxaya hadduu soomo oo uu salaa oo uu xajiyo oo qur-aanka xajila u aqriyo caawo dhan u waa kaafir bilahi calayh lanna wuxuu ku gaalooday salaadu ka tegay ma ahayn xajku ka tegay ma ahayn tawxiidkuu diiday ma ahayn risaaladu inkaray ma ahayn bacadkuu diiday ma ahayn wuxuu ku gaaloobay inkaaruhu ee axaadiida rasuulila inkaarasuna weydaa qodobkaa ilaa uu ka toobadkeeno waa kaafir murtad murtad wey macada ka tagaay xaakim baa wuxuu ku gaaloobay inuu shareecada rabbiga ka taga dhaqankeeda wayaxaj wayaxuju wayatasada wayusallii billayl wuxuu ka degi arkaanta islaamka lama arko waa kaa cibaadadaya garhkaa hindood xuduud u marayo sujuudi iyo meesha sunayeed baa siriggeed noqotay goloflagad bay noqotay gacani baa sabangalay ciddihii baa dada lacag u taagnaa laakiin wuxuu leeyahay shareecadu lagu dhaqmi maayo waa cusuur alxajariya dabaqa alxajariya laga soo tegay casr cishriin baan marayna casrkumbyuutar baan maraynaa iyo wax malaki karo ilaa uu yidhaahdo shareecada waa ugu dhaqmo ummada uu ku maamulo waa kaafir murtad wey ninka salaatumaan haysanin maxaa lagu haysan xukun baa ku haysan ruuxuu masaladu ku gaaloobay iyo sababku kaga baxay diinta inuu ka funo alla katawakala ku islaamaya yaa lagu sira weligaa weligaa yaa lagu sira nin baa wuxuu ku gaaloobay alwalaa lilkaafiriin mudaaharat lkaafiriina cala lmuslimiin in gaalada ethoobiyaanka iyo axmaarada uu soomaaliya keenay muslimiinna ku baabahshay uu u adeego ayaga kaalmeeyo caawiyo sirdoon u yahay oo ku gaalooba u ku dilahay oo murtad ku yahay sidoo soomaaliya badan maanta ay muslimiin ku noqdeen oo kale salaaduu safka ku tukada soo dhawood manfacayso madaxa laga tugan leannu sawirkaan ku salaad salaadku salaadu ka tegay maahay xajku ka tegay maahay kitaab rabbiga inuu tuuro ku istaagay ma ahayn nabiguu caayo ma ahayn ilaahay uu ku afnijaasay ma ahayn maxay ahayd masale khaasa ah. gaalo ayaad caawiso oo taageerto taa kula siisay ood kaashatay carab muslimi yay kaa hoosfigan weligaa marka xataa wahaadiyada maqula ku jirtaa qaybo kamid a ah, hadduu nusuustudii oo cabdullahi bilaada anagu hee waan tukanaa islaam baan ahaan jirnay intaasu jidad baa shariif baa macali ahaa tafsiirka jamacad ah xasan baa diidi baray murtad baa waxaan ku weyy jamacad bin cali ma ahayn inuu aabbaha hebelena ku bixiyo magaca wanaagsan hooyada kuu bixiso ugu walbaa waxaan kugu haystay waxaan kugu haystay war xukunkan ku dhaqan xukunkii aad ku gaalowday maka toobadkeentay mise maya lagaa yiri maayo ama ka toobadkeentay walaalkeebaata xukum hayso dan shaksi oon kaa doonay ma jira qabiil baana ku cadsayn ahal iyo cibaada iga aan aniga aqil ahayn laakiin waxaynu ku culoomay qodob diiniga dadka baa iskaga qasan nin baa wax ka sheegi waxaa lagu yimaadeen dan kale iska jir dan kale jimcay ma nin baa nin bira marka la soo hagaago diinta lagu soo hagaago muxuu ahaa ninka alimaam maxamed ibn kadir taabiciin jira ardaygii jaamic cabdillah ardaygiisa odhan jiray wadidtu أني كنت عبدا مملوكا أني كنت عبدا مملوكا ويعبد الله وحده waxaan jeclaan lahaa oo ilaahay keligii in la caabudo oo lagu xidhmo anwana noqodo laleehay bimacnaa dacwadaan qabtay iyo diintaydii ummadda waxbaraa inaba hadhaysa aan la intabadugu muhiimadooda keli waxa weeye ilaahay in laga dambeeyo la caabudo diintiisa la fuliyo anuna adoon baa noq iska badaa sheekh weyne baaricige ummadda ku xidhan tahay addoon laleeyaha gacan kuhaysa ama noqdan wey la ilahay keligaa caabudo muhiimadu rabbi hala caabudo ninkii xerada kugu yimaado waa walaalkaa wey nin ka baxan hadday gaal xataa tuminuu billahi waxdah wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xataa tuminuu billahi waxdah warku sida intaa qoray idan waxay anfeeda ga jeednaa murtadiintu waa murtadiintu waa badan yihiin carakawaa weeye nin khaasana ma khusayse waxaan uga jeednaa ninku sababku ku gaaloobay ee diinta kaga baxay ee ku dabataagnaa bastarooda ugu simaysay ma ka toobadkeenay mise maya maya soo maa masaajka lagu togay dameerka lagu wada misaanka lagu diiy yuqtalu fi lxilli wlxaram yuqtalu fi lxilli wlxaram hadda meelka laga weyno haddii kale dhiiggiisa saaka laga halayna banaanka kusug idan laba kalambaab way hawshii weligaa kugu qasa nimanka marka waxay leeyihin war mushrika alcarab inkaasay ku gaaloobeen oo dhibkaasay galeen laakiin ma sooma oo ma salaada oo ma xajiyaan oo bacdigii daynhaya nagu nagu waxaan lagu haysanin qaanbaa maxaan lagu haysanin madad bilahi jilani bixaaqilahi kuncawi bay ugu haysanin ya sayidii qalan quli bilahi laa taqtacu taxanzilin baa lagu sheegaa wadaday ogaadeen ya sayidii qalan quli qalan qulku baxbaanaysa waa makanba baxbaanay taxanzilin bilahi laa taqwa shaqan laaranaya ilahi baan kugu dhaafay goyn sheekhu ilahi baan kugu dhaafay goyn شيء يقول شيخ لا لا كل شيء يقول هم يقول له هذا صار سكرات الوضع تيرا بالمضارع وقد يا لا سكر أربعا إلى وجه بالله فأقول نحن الدعاء سكر أربعا يا سيدي قلنقول بالله لا تقطعون محي غلطها شرك ما يفضلون أي يقول والله انا مع نصر هيسيد لا يسيدهم عشان الله رجعنا يا ابراهيم ابو سيدول سرجنه امام الصلاه المسيح حاجه ولا لو رجع لكن باشا يقولوا صوم نسيت دي كلام قرة العين يا قدوتي نور قلبنا بيقين الهدى قرة العين يا قدوتي نور قلبنا بيقين الهدى الله أسكت إنك لا تهدي من أحببت يقين الهدى الله أسكت توفيق هداية توفيق الله أسكت أما مسلمين تقريبا النبي أنبياء هداية الإرشاد والدلال وإليه والتبيين إذا وحر رب العالمين بأضم اللومي وأنا ما له زمري يا إمام البدلاء وأمير النجباء وغياث الفقراء الجد وقمت واصبح وبادر وأنا له زمر ووحر رب العالمين له تصريف والتمكين حقا له المجد المآثر يا موالي إذا تليت مراقبه بأرض يفوح منها المعبر والغوالي idan qur-aan baa isku ogaa lagu baro ku leeyahay oo baqara shaydaanka fijisaha imaam eh, inoo sheegay eh, qur-aanbaa baraakada geliy eh, ilaahina geliyey xataa axaadiisu meeshuu ku akriyay shaytaan baa ka cadar ama waxbaa ka socaba ma hayn cadda laakiin ah, manaaqibta iyo fadalaysha sheekh jilaani meesha lagu akriyo e ayaa dhanba carafta saxansaxa ka soo kici iyo reexaan iyo riidaa ka soo kaca warkaasaa la akrinaya waxaa kei jooga shirkii ka soo kacay cabdiraزiز caynigis maxaa ku baraa yudakiruni cudu dukuli xabibana lana jamiica طibi minhu kama ucibu le marka fooxa la shida oo luban dalku ogu carafo ama qayaha iyo uusiga qac la siiyo hawsha waxay xusuusin buu nabi maxamed baa kutusanaya doonkiisa maba xumo taas intaa maba xumo iska badaan laakiin muxuu i liana jamiica طib udgoon oo dhanba minhu min rasuulilahi kama sida la wariyey axaad lagu wariyey udgoon oo dhan ba nabi ogan yahay oo intaan nabi la abuurin dadku maay maay maay calakadga jira yani wax khuraafada noocaas umadama warinay idan waxaa weeye warkaan soo gaabini waxaan leenahay salku ruuxu ku gaaloobay waan ku haysanay wuxuu ahaa shirki salaad iyo soon iyo sadaqo iyo xaj iyo bacdi iyo nabi maxamed iyo quraan aan kumaan waxaan kuu haysanay axkaamtii nabi maxamed ummadda uu fahansiiyey ee la yimid tolkiin uu ku baabashay birtan ooga aslay yaad ku jirtaan ma adeerihii nabi maxamed ka qayb qadan oo soomaalida kufaacaysa mise reeyabi baabaa la dheeraad dhashay oo qoraysh baa gumeed ahay mise lambarkii qoraysh gashay baad ku jirta soddon iyo lix bay gaaba soddon baad ku jirta bintii marka qoraysh qabatay baa qaban ruwa wa ruwa wa kudusaa marxaba jecsan موضوع يعني حديث جابر حديث موضوع كذب ولولاك ما خلقت الدنيا ديدعية ديدعية يعني موجودة برزنجي كلمة ديدعية ما خلص ما ما شعر طبعا السنة وتقريبا وحده موجود في وحي منين يسموه يا لا تقريبا وحاول تدوج aroorti intaa baa looga warshahaya munkala kabdaiyo daangada baa saa loo burburinhaya rag baa xafiijiyo dusha ka kicisa intaa nakaa nabcaan allahu fii waday nacaf nabcaan allahu fiica nabcaan allah mashir baa lagu koo macay nabcaan allahu si loo wadaa lix saac ama shan saac qur-aanka rabisus baa laga reebay xoogoya oo oh, subaxa khamiisaan wararka lagu waadiniyo ama inta wowa ka bilaaba walwaltirayaasha loo jira walwaltirayaal عجيب الله سبحانه مدارية هاي لسه يعني مصابات دي يبقى أقول بس بالله ترى هو منه مصيبة ويجا أنت سحوق على رأسي وعلى أحبابها إذا في مبين إذا waxay ku jira mushrikiin carab baa ku jirtaa gaalnimo yaraan ma laha badna badni yaraan ma waxay leedahay weynan in yaraan bay leedahay laakiin xagga cadadka hal xabaa kugu filan hal xabo tusaale kala kaalidu iyo saxaradu iyo neeftu iyo hilibka geela calaa madhabina iyo maxaamadaay ama calaa madhaba shaaficida iyo badan ba waxyaabaha nawaaqid wudu loo yaqaan goysadiisa ma jabiyaa yaraan iyo badan weli hadday kaadiga tis kaasoo tiraado goysada ka warramo ka kacdo haddaad liter qaadidana liter ka iman waa isku mid saxaaba iyada haday kaa timaada ka kac waweysadii salaada haddaad baadin ma buuxisana waa nafsa shay idan shirkigu yakaani wadu mar baa hadday in yarda allah ka dhigay shirki akbar iyo kufr akbar aan ku dhacday camalkaadi ka kaco lain ashrakta walow maratan waaxidata leanna waa mutlaq ficil walow marad layaxbaqana camal walow ashraku walow mara waaxida walow ashrakuu laxabit canhum ma kan yacmal waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu marka qur-aankiisa kaa wasixiyaan salabadooda lagu sirin iyo iyo weji noqday sibirgeed iyo golofleeda lagu sirin hawsha iska ilaali ayib ماذا أصحاب الحديث ماذا أصحاب الحديث إذا صح الحديث fahuwa madhabiyu كذلك على مذهبنا anuma shaafici baa lagu tahay anuma markuu la kala baxo ma xadiiska raaci laakin shaafici waa inta la kala baxaayo shaaficiyadu ibkakeda waa ka weysisa shaaficinimanku u aqoon badnaa ibkeda waa ka weysisa bayhaqi ibnu khusayn ibnu munqir ibnu jada qabri nawowi yaa shaaficiy ma kuhaysaa ka soo duceyso oo sakraad ii sheegaysa faljawaabu jawaabtu waxa anahu laa khilaafa khilaaf ma jiro bayn alculamaai kullihim culamada dhexdooda dhammaantood khilaafa ma yaalo ana arajula minkum idaa sadaqa rasuula allah sheekh wuxuu kuu sheegahaya ninkoo suga tukanhayo oo soomahayo oo salaadahayo oo xajinaya oo qur-aanka akriyo oo habeenkii aan seexan oo ilmada fogaayo culamaa ulmuslimiin kutubtooda waxaa ku qoran ruuxaad oo ku dhaco xukun lagu gaalooba yirta ku dhaco kaafiya salaada bani camal waa kala keeni maayo tiibsoo kala hadlay ana rajula idaa sadaqa rasuula allah rasuulka ilah hadduu rumeeyo fii shayin buu ku rumeeyey wa kadabahu fii shay nabi maxamed runbaad waa fiican tahay waa sax weeye waana waa ku rumeeyey markaad ka hadlayso mushrikan carab laakiin yahuud xukunkaa ka qaaatay kaasa bila lacali iska ilaali yubaautina maaa suaal su-aalaha weyne nabi mooye cid kale aysan aqoon ama nin ama rasuul xagga nabi looga horan baa garan su-aal horta waa loo diyaariy su-aal culus baa nabi la weydiiyey saacadii baa ka jawaab nabi maxamed aan ognahay waan ognahay baa leeyihi rasuulilahi baa nahay xaqa laakiin far baa noo gudan umacay baa yahuudi balaa gacsanayna odolo badan baa jiray banaga rasul gaalowda inay nabiga garan rasuul ilahina soo daray xaqna yahay kumaysa islaamin maxaadaama ay aysan la imanin iimaankaami annahu kaafirun inuu gaal yahay way culamadu isku raaceen buna khiyaar lahayn diinka nebi maxamed arrinku rumeeya arina ku diidaay ba hawshu nusnus ka dhiga laa khilaafa annahu kaafirun lam yadkul fi islaam usa islaamka soo gelin muran ma laha wakadalika waxaa lama idaa ah, aamana bibacdi lqur'aan qur-aanka barhkii rumay rumeeyey wajaxada bacda barhkiina waa diiday qur-aankii wixii salaad iyo soom iyo camaarad iyo cibaado ka hadlaaya wuu u gelyahay laakiin qismu taxkiim watashriic falaa rabbika laa yuminuun waman lam yaxkum maa anzala allah fada xukma aljaahiliya hawlaha diidaya hawla wuxuu leeyahy wadaaduhu masaajidada ku rukuseen taas kaga xafreeyeen wadaaduhu waxay lagu ogaa masaajidda iyo hawla quraan iyo kufitaxaydeeda ah ku dhaqeen hawsha siyaasadda iyo musaaracada iyo laga tegay xisaabta ragga anaa loo tahay isagoo caamaya oo dabada xaadigan yahay oo qaab ku istaaga quluubku doonaya umaduna maamulo oo xilku u cuslaa u qaadanaya kaa banuu israail tasuusul lambiya kulama halaka nabiyun khalafahu nabiyun ah waxaa loo soo diray rususha waxaa weeye in diinta rabbiga ay adduunyada ku hogaamiyaan adduunyada lakibaadi la keenay sanka lagu tulo oo la furur xidhaa kitaab rabbiga u horqaadayo waya gandaal iyo ugu qaaday neef loo ugu gudooda sooma gandaal weydiinta adduun wayaan kaba wada hadday didan gurba laga dhaco gurba lagu laba bixin magac cumarka la imaanaya khilaaf waa imaam waxayan waa waxaa weeyaan siyaasat ddiini siyaasat dunya biddiin siyaasat dunya biddiin ama waa xiraasat dunya biddiin waa in adduunyada iyo nolosha jirtaa lagu maamulo lagu hogaamiyo diinta haddaad tiraado wixii hawlahaas waa cilaaqat bayn cabd warabi maamulka maxaa iskale alxukmu lishacb kaafir bilahi calayh mudlaq dimuqraadiyada cilmiga ku dhisan kaafir bilahi calayh shuuciyada hanjumadaada ku dhisan aqoonta cilmigeeda kaafir bilahi alcaliim dastuurkii ay dejisay imbalaadii ku dejiyey doolfareeyi ku dejiyey ama cabdal ku dejiyey ama hadda kadibba soo socdaa ama hadda korba jirin kii soomaliya abacdi u dejiyey roman usu dejiyey mise waxa u dejiyey golaha shacab kulli kaa kufr bilah calayh waa gaalnimo idan ruuxu xukunku ku gaalo inuu ka toobad keeno kaa ugu fil wax kala socon mayso ayib madaxweyne ku gaalo wuxuu yidhi rag iyo dumar baa sameeyey madaxweyne soomaaliyeed wuu cadalka ku gaaloobay dumarkii raggu rag iyo dumarku waa sameeyey dhaxalka talada kala qaybsiga racyiga hawsha guriga waa ka saman yihi iyo khums iyo ruux ma jiraan wadaadxugo warkiisa laguma jiro wax kasta uu la yimaado ilaa arrintaa ka toobadkeena raxmatullahi calayhim maxay sababka ku haysana ma ahayo inuu salaada ka tagay iyo warka baasha markaysan kaa qasnay waxu kale nin muslimo tooxiiseen ma la dili karaa intaad u tooxisaad dijinabtau tan la tooxisato baad ku dili طيب برحب. خلاص waa sax intaan rabno soo daaminahayno waxaan dadka ku haysan ilaa bixaqi hawl waxaan dadka ku haysan waxaa waye kelimadu xaq bayleeda kelimadu shuruud bayleeda waxyaabaa lagaa rabaa raba ereyla dareeriya ma hadii saas tahay oo alfaad qawaa'id tahay mood qoranta ka yille laakiin waxa daba fadhiy ogaayeen hawsha ku daba rakiban bay ogaayeen idan waxaa weeyaan dadku أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله حديث الإراء أركان خمس فإذا قالوها وفي وفي رواية kelimada xaq bay leedahay kelimatu tawxiid xuquuq bay leedahay waajibaysa markaad kaa soo gasho waxaa laga rabaa xuquuq baa kufuul muslimiinta xaq lagugu leeyahay gaalo xaq lagugu leeyahay inaad ka shaqaysaan muslimna inaad garab garab ka dhigatay gacab haddaad ka baxdo gaabka soo baxayso muslim kubaabisa ka war xaqiiga waayadadas ku galaagaagay ah, qolad baa ku qabtay qoladiin hadda ku gaaloogayo adugu xaq xaq ay leedahay qiimo kelimad xaquuq bay leedahay shuruud bay leedahay lawaasin bay leedahay arkaan bay leedahay muuqaalay leedahay baa la iska dareeriya ma haddii ay saa noqoto kalimatu lfujuur bay isu bedeli kalimatu tawxiid noqon mayso hadda waxaa leedahay tawxiidkaada baraysa qaybada qaybada baraysa شيخ عبد القادر الجيلاني العسكري من بشيخ شيخنا عبد القادر المسلم شربنا شربنا شربنا النبي وشرب ما انت حجابي ومعلوم المسلمين من الدين الجلال مقام عن حقيقة مقام العسكري هوية ربنا وقام بالسيي أولياء يعلمون إله marka waxa ay ku hasheen intaas weeye dadku ku haysaneen ma aha inaan salaada ma diidan hawsha ma ka soo noqotay musamee xaqi tawxiidka baya kelimada ku hadashay baa kaa daba dhigay ayadoo mabdil dadaad ka hagaagin kelimada haddadan ka hagaagin oo toos uga bixin oo dariiqay kuu jeclaa mara inaa ku dilaysa sababaqi nin baa tasuubu dajiya isaga isagaa lagu dilay kii bini aadamkaaba kii dali deli xamuna kii rabbiga nin ka beca wailaahi naka bacay wacdiya haddiise anagu intaan u aan qaban weyno ku fiirso aniga in duufnay adoo kaafira isaga kuma dhaqaan wadoo dhumatay khaa'in waa loo dugso wadoo canweys ilahi baa ku qabanaya wa xisaabun cala allah kii aniga i dhuufta soo maha xisaabun cala laakiin anagu kii noo caddaada xukunka addiinaa ka fulayna xukun kufri waridda baa laga fulina ayib laakiin ninkan asagu intuu daahirkiisa gaalnimo nooga muuqato aan saa ku dillo ee abtiisna muslim iyo mu'min ka ah rabbi akhriisa rabbi annagu wadda dugmani kii intaan islaamnimoodni noo dhuntay naxaabiyey ee feesha dadgooyina ilahay baa aakhara qaban ilahay aan kula qaray laba goraba aan shooro ku kalsano qabliyaashii soomaaliya mid ka mid iyo hadda maxaakimtu markay jireen dhibka ay suugayso ya waxaa loo shuureeyey oo rag badan ka hadlay in lagu daro guddiga fulinta ee carabdhibka guddiga majlis majlis tanfiidka tanfiid in la dhacayso oo raggii dacul soomaaliya kala gaabshay ee maraykanka ku shaqaynhayay ee etoobiya ku shaqaynhayay ee muslimiinta baabiya la yaqaana taariikhsu macruuf min qadiimi zamaan wadaaduma wuxuu qaasinka jiro qabiilka baa ka dhex buco kama shaksi ka dhex dhixo tif inta fog waa yarta nin kastoo soomaaliya qabiilkii baa kaga inay xoogo garajo ku jirto nin maxalsiisi ku jirto nin labadiisi tayforku ama malaari nimanka u joogtaa nin baa labaari waxaa laga heli maali in awood ku xidhaa kuwaa labaari in yar baa laga heli laba qiima waa ku xidha ninba meel u taagan musiibo wey nin siyaadada adduunka socotay jimcada kuwaa ka dhaxaysa majlisaad balaayo nadu hayso haddaad ayaga loo hogaansano la qiimagoyn yuunbaa laga wax wax dastuuray gashay iyo qawaaniin jumci ka dhacaysa iyo golo iyo mid kora midna laama ogol aan iska taagan kuwa reer waa saxiixnaan barloo bariga asia qayba kamid aan aminka reerman ah, iska nool si joogo kuwa islaamka waa loo dibahayay waa digriir weyni magidiyada muxuuda ugu dura meesha waxbay uurkiisa naasa oo lagu galo geyn sa ku gelidda lagale laga mid noqday hay-adka kuma mutaxi laga noqda lagu garoobay bacda maa la ogaaday qaabka u shaqaysay soo shaqaysay waxa u qoran la ogaaday ninkii galacadaha nilaan ku galay kaafir bilahi caleyh adduunka dhan waa gaalnimo koraysa wy gaalnimo saa u haraacinaysa wy israaiya hala harayto فالواجب أنه لا خلاف عفوا على المريض وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه alaya xaraamku waa horsoobna abudarda iyo anas baa intii masaajid iskaaga iska imay u yii qaylada inaan nabgoodna ka saarmoodina abudarda iyo anas oo nool ba waxay daen ballamka ilaahi haddii nin muhaajira maanta udultoydaaso shuhadaa u baday shuhadaa uxujin haday soo baxaan oy maanta idan fudeeriyaan ma aysan garteen waxaan salaada dadkaysan ka hayn anas intuu imeeyey oo i ballamka ilaahay ummaddii nabi maxamed markaan saa u waxaan garto diin aan ku gartay hawshanan maxay jiraa salaadooda tukada masa jirto salaadooda wada tukadaan jamaacatan intaasay haweenaga ka in inxiraafku in laga leexday dinta waraysa bilaaba ee baashan weyn hadda gaalnimada cad ee leh lagu dhawaanay ee hadba lagu bariyey ayadu waadhowla soo bilaaba dhowr boqoloo soo kor kaman aqara bitawxiid nin baa sida midkii qaray tawxiid ku dhawaaqay wajaxa tawxiid lwujuub salmaa xukm allah weydiiyey mushrigo ninkii baa ku dhawaaqay ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah laakin wuxuu dhaha mura mudsan maayo nin weyn baa amarka ma foorsan karo camir baa ku jira camir rasuul ama ma foorsan karo nin weyn baa furtada kor taagay gabadha hoose allah kuma jiro suuqadu gabay bay jirin jireen salaaday maxay gadana subax suuqoynta soonay maxay gadana subax caadiidka zakiya maxayadaha kala maarsiinta gabay dhawr mari jireen baa jooga nin mujra u timi hadduu intuu duxid ku dhawaafaaday anuu salaad iyo maxaayadada suxiskuqoy soon iyo maxaayadada suxaalay dalka caro kuru xiimaasoomana kuma jiro waa cabaaya hawahaada in maxaayadada nink maxaa ku sooyena kuna duxid ku dhawaaf maxaa sooyena abaa lagu weydiiyey wuxuu dhahay suufiga axkaam leyla ah ee waxbaarsan kaafir billahi alcadiim maxaa yaha salaadii ku diida rukni min arkaan islam gudo waa kaafir ha aduguna kaafir ba maxaa jira tawxiidka salaada wuxuu fiqi ah farci ah tawxiidka rabbi lagu kelay sheekh cabdilqadir alcabda kaafir billahi alcadiim waa asxab marka marka sheekhiibu kala hadlaya كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر وحضر بالتوحيد والصلاة صلاة توحيد وأبليه وجحد وجوب الزكاة زكاة الواجب كريم جدا ما حكم أو ما سأقر بهذا كله انت أصبح موقع توحيدك صلاة وجوبك صوتك يجعل زكاة كل واقع لكن وجحد الصوم صومك وجيبك والكريم صوم واجب هذا هو يعني تهذيب النفس وأوتر الكريم wala hora dadka lagu saxo laakiin hadda soo ma jiro casal reemaalada la maraya ayib aw mase aqara bi hada kulli dhammaan u qaray tawxiidka shahaataynka iyo salaadii iyo zakadii iyo soomku ogolyahay waana la yimaada wajaxada xataa xaj buu in inkaray maxaa xukun wa kaasa kulligood intaan way ogolaadeen ha waa soo sadaawo walamaa qurti lam yanqal aysan hoggaansanin unaasun kooxo ama dad kamida mida fii zamani nabi sal slam aysan u hoggaansamin lilxaji anzala allahu fii xaqihim saxii mushakusin xuli xilligii nabi bacd naas xajka lagu kari waayo inkalaimanaa xajki way diideen walamaa lam yanqad markaysan hogaansaman buuri naasu kooco fii zaka rasuulilah lilxaji isma hogaansaman diideen anzala allah wuxuu soo dejiyey fii xaqihim iyo xukumihim walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istataca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha ghaniyu can alcaalami waman kafara can alxaj waankara alxaj wey ninka xajka diida soo maaha waa daawo waa la gaalooy bijaxdi lilxaji buu ku gaalooy sababka uu sheeku tilmaamahayni sababkaa sababmafulka uu sheekhu sheegay oo bacdu nnaas intay diideen oy soonka ogolaadeen zakada ogolaadeen salaada ogolaadeen waxay la yimaadeen bay xajki ka madax taageen ilaahay baa aayada soo dejiyey sababkaa uu sheeku sheegay laa yuujad fi kutba tafsir marka ma aqaan sheekh meel ugu tegay waxaase dhici karta aadaar badan oo ka sugan mujaahid mudaxaq min xaasib iyo musaaxib ka sugan baa jira oo markii ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlay islaamnimadii tawxiidka qur-aan ka hadlay bay yuubaxid annagoo ahlukitaab maxaa muslimiin baa nahay muslimiin baan nahay xali waa maalmaan soomna zakiya salaadaad baa bixinaa ee waan tukanaa salaadnaga nootaas ambiyada waa rumaysana muslimiin baa nahay saacda laga bilaaba saasa kala bixi wey intaad miyada sheegatanaa walilaahi cala annaasi xiju lbayt ilaahay wuxuu ku leeyahay ummadda bani aadamka inay beytka u man istadaca ilayhi sabiila ninka awoodi kara waman kafara xaj fa ina allaha qaniy can alcaalamiin alkaafiriin iyo wagayri wamaa waaami masaadada nasaariy iyo xajuusa ku yimaadaan meela kala roome iyo baytlaxam meela lagu wareegeysa iyo safra ba lagu wareegeysa idan sababkaasaa jiro bacd taabiciin ay soo wariyeen in sheekhu taa ujeeda waa macquul laakiin ku ujeeda bacd lmuslimiin baa xukunka xadka diiday kadibna aayaddan baa soo degtay tafsiirinaysaa ma helin ayb naaswa inaysa fitara fil maayo waman aqara soo ururay oo muhimadu waxaa weeye soo urur waxaa weeye ninkii xukunka shareecada qayb kamid ah oo ogolaada qaybna diina ay kaa duldo qaybtaa ogolaata ku shabcaqaadis la soco ma galaha diintu ma galaha kunkaa loo socotaa sidaa darteed hal malag ninkii caayo malagtu dhan ducaayo hal rasuul wixii beeniye rususho dhan buu beeniyey kadaba qowmu nuuxin mursaliin baad maqlaysa nabi nuux rasuul ka horreeyey la soco rasuul aayaddu waxay ku leedahay qowmu nuux waxay beeniyeen almursaliin xataa nabi maxamed beeniye idan nabi wixii beeniyey ambiya u beeniye min abina aadam ilaa maxamed buu beeniye waa isku xidhan yihiin ma kala baxdo idan nabiyullaahi maxamed ma diiday inta kalena rumaysan waxaan leenahay kadaba qowmu fulaan ila mursaliin managaa diidnay maxamed maxamed adbu ambiyo dhan ba diiday xaabul aayad haddaad beynayso qur-aanka badbayso ilaahay bar intuu ku qabtay markii soo aqriyay asxaabu rasi iyo qowmluud iyo fircoon iyo walahoodii kullun kadaba rusula faxaqa waciid kullun kadaba rusula kulligood idan kulligii rusushay beeniyeen fa xaqa waciid waxaa sugnado waajibay goodibeega in la mariyo la haago cagkala mari yay ka hoos dhici maasha waman aqara rushiiq ruuxii kala ogolaada bi hada kullihi intaasoo dhan ba ogolaada oo wajaxada diina albacdaysu saaridii kafara bilijmac sabab sawaka lixda shantii arkaan ba ogolaa iyo lixdii iimaankii hal mid mooye hal mas-ulo yowm alaakhir ka mid a oo masaajidkeeda tafaasiil ayuu diiday yomla qoomku culus way laqabanta yomlaa wa bacdigu qaybtaasuu diiday waa kaana ameen shantii arkaan islaamka iyo shantii iimaanka kale kuma amrin kulligood waa iskaarba waxalla waxaa banaana damu dhiiggiisaa banaa in la dilo waladaas wamaalu maalkisala waa kaafir hanimiya fay weye kama qaala tacaala suuratu yidhi in wa aladiina jacaluu qur'aana cabiiru lama ogolo in aladiina yakfuruna billahi wa kuwa ku gaaloobay bilahi alla ku gaalo iyo warasuli rusushu ku gaalo kuka casayday way yuriiduun xaggana doonaya an yufariquu bayn ilahi warasuli warasuli rasul ilahi inay kala saaraan rusushiisa nabigaan rumayn ilahi hama ogey allahan rumayn nabigaan ma ogey bas kala saarto man yudic rasuula allah wa yaquuluuna waxay leeyihin numinu bibacdin wa nakfuru bibacdin wa yuriiduuna an yatakhiduu bayna dalika sabi ulaaika hum lkaafiruuna xaqan wa acradna lilkaafiriina cadaaban muhiina inuu shaki ku gelin oodan sakatkiin baa rabbi hadal ku dhadhajinaya waa laga geli waayo inan labalaba calaada waa hadal cadaynaya wayaquulu waxay leeyihiin nimanka doona inay diinta kala saaro kala qaybiyaan numinu bibacdi qayb baa rumaynana qaybtada hawlahaas waa la qabsan kartaa waa cambaani kara waana casriga la socon kartaa laakin xilliga hadda dhan kala maraya ruuxa gacanta helaya soo caa gacanta laga galo damiirka binaadam bayia waa inaan lasaba dhigo kaafir bilahi alcali macalimnaha waa kaafir bilahi alcali ababidaawe idan adaad doonaysa diinta qayba rumaysqaybadiinta sheegalaas kama socdo hadda islaamka marka la buudi yuhuud la aadiyan ingiriista la laakiin diinta nabi maxamed maya wanafiruu bacdu wayuriiduun waxay doonayaan an yatakiduu inay samaystaan oo yeeshaan bayna dalika bayna alkufri waliimaani sabiila ma waalo aw ima alkufr walislaam udkhuluu fi silmi kafaru maxaa dabay walaa tataric walaa tuwi inaad ilaahay dariiqiisa qaado iyo inaad dariiq shaytaan qaado markaan in yadcuuna min duunihi ilaa inaadan wain yadcuuna ilaa shaytaan mariid alam axad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shaytaan wa aan cibadooni labada cibaadada cibaadada rabbi cibaadada cibaadada saddexdaba jirtaba ka weliga caabudi ee awliyada caabudi ee ambiyada caabudi ee malaa'igta caabudi ee jiniya basariya qaadiyi daba taagan iyo kukuralay baa caabi kulligood shaqa bay caabudaya soo ururi ilahi waa fuqacdu soo ururi wa aan cibadooni laa tacbudu shaytan ibraahim ali wuxuu kuyihi asar yaa abat laa tacbudu shaytan asar shaytan loo qoto hadan marka maraykanka laga sheega laga sheega caabud kanyagoo soo gaaday baba jirin boobooda shaydaan baan caawinaynaa bani aadamku wax yihahda ma jirin wadaas buush baa yaqaana buushku baansiya wku waa la yarays ima an takunu macana wa ima an takunu ditanaawu inaad nala jirtaan oo muujeedkii iyo anagajeedkii soo galacday warku saas ulaaika kuwa sidaa doonaya diinta qaydiya masmusayiina doonaya humul kaafiruuna ay u baagala imisaan ku soo odhi haddii mubtada iyo habar ka xooda min fasliga muxamed iyo qasr iyo casr ayagu un baagala ulaaika humul kaafiruuna xaqa waacdadnaa lilkaafiriina oo dhab awliba ah gaalada mugtii rabbi u yaray dormaya waa sii dhabtay ma kufrigii looga maya waa kii dhabaya sharciga xaqan waacdadnaa lilkaafiriina cadaaba mubiin fa idaa kaana فإذا كان الله إلى هذه سبحانه وتعالى قد صرح بالعدل في كتاب كتاب كنت تكسرين أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة شبهة تتجدين إنما يوانا واتكنا وصلنا وصلنا حتى رميصنا نبي رميصنا قرآن كما تقولين بعض رميصنا سبحانه وتعالى في الأولى ما يسنى أما كان كان الله وكتب خيرا أما قالتي انت قالت ما ديننا idin shafeeca qaadi mayso gaalamada idiin shabe caqaali mayso gaalnimada ku shabe caqaali mayso wzaalwshub hadaysi in xukum axkaamta shareecada kamida ah. ama naaqid min nawaaqid islaam wuxuu ku dhacay uu gaaloobahay bijamiici maa ataa bihi min alislaam uu ka kacay taa muran malaha cinda almuslimiin ahli lmadaahib arbaca waliya shubadaa marka waa dhammaantay wahaadihii tantada shubada ah hiya alatii waa midiidakalaha uu sheegay bacdu ahli ixsaan ah yaa sheegay bu bacdu joogay nin la odhan jiray axmed bin cabdilkariim ayaa shmadaasha ku soo qoray reer ixsaan difaaci jiray oo mushrik buu ahaa culamaau mushrikiin buu difac buu ahaa markuu difaaci jiray marka wuxuu yihi maxaa cabdiwahaab oo dadka tirinaysaan war anagu waa tukana oo waa soonna oo waa salaadna oo sadaqaadkan bixina oo diinta o dhan barumeysan dadkana maadaama ay nawaabadka ay ku dhacaya waxyaabaa noocaasa gabada musiibiina hadduu gaaloobi uu iska tukaway soo noqonaysa shirkigu qootlel suxugajaa ku filan miya hoosweynna hawsh hawsh way kala socotaay danaynay kala cabaysaa muanka iyo muuqmada ka daba shubhadana shubhada waa shubhada soo qora gabadha ayaga fii kitaabihi dhambaalkii ku soo qoray buuri ama ku sheegay aladi dhambaalkaasoo arsalu ilaa loo soo diray ninkaas uu yahay baa loo wadanaya ninkuu shaqu ka ama reer aarsaa soo direen ama soomaaliya la soo shirtagee waa shubha aan soconayn calaa ku soconayn sakaraado waa buucbuuc maa soconayn ma dililow waa shubha aan kaa soconayn ilaahay baa ka dibi subxaana wa tacaala umadii kalaas juhuud baa laga diga carab baa laga diga adina lagaa yeeli maayo ribow adiga lagaa yeelo umadkaan laga dibi waa ribo wayuqaalu calaykum kaa waa jawaab jawaabka waa wayuqaalu calaykum waxaa kaloo ohanaya idaa kunta tuqir haddii aad qirsan tahay haddii aad tahay muqisa anna man sadaqa rasuul rasuulka wuxuu rumeeyey fii kulli shayin shay kasta ku rumeeyey wax kasta uu nabigu layimid baa rumaysa ku raacday oo wajaxada hadanadiida wujuba salaati annahu kaafirun xalaalu dami walmaal bilijmac ad rumaysan taha maxaad rumaysan tahay nabi maxamed aad ah, wax kasta uu layimid baa raac rumaysay maa salaam laakiin salaada lama ogriba maxaa dee ahluxisaabi iyo culamaau mushrikiin maxaa tirahdeen iyo kuwin hadda joogaba rdu weydii waxaa weli kaafirun murtadu inuu taxaasuliga tahaawun oga tago oo mooyee hadduu yidhaha salaada waajibba ma aha allana ima saarin isagoo mukallaf u yidhaahdo kaasi bilaahi calim kuwan kama qabaan haaka horti dhaqankaago wa kadalika haddii aad rumaysan tahay inuu kaafir oo kaafir xalaal dal hormaal yahay idaa aqara bikulli shay shaygaas aad uqara ilaa bactaa soo bixinta mooye wa kadalika law jaxada wujuuba sawmi ramadaan hadduu inkiroo diido soonka ramadaan waajibnimadiisa oo wasadaqa bidalika kulli inti kale u rumay axkaamta oo dhan u rumeeyey laakiin wuxuu diiday wujuuba sawr laa takhtalifu lmadaahibu fiihi ay fi kufrigi ninka noocaas inuu gaaryahay madaahib lmuslimiin iskuma khilaafsano murana malaha waqad nataqa bihi xukunka waxaa ka hodo caddeeya alqur'aanu qur-aankana ku dhawaaqay kamaa qadamna wayuriiduuna an yufariquu bayna wa rasuul wayaquuluuna nukminu bibacdi wanakfuru bibacd wayuriiduuna an yantakidu bayna dalika sabiila ulaaika hum kaafiruun war kuwa iska cadi intaa mila baantaha masaa'il camaliyaad oo furuuca in lagu gaalooba aaminsan tahay ha maxaa kamid a soon oo la inkiray maxaa kamid a salaada oo la inkiray maxaa kamid a xajka oo la inkiray maxaa kamid a zakada ah, so muslimiinta laga maayo ruuxuusan xajka waajib ku ahayn adhaa laga heli man istadaca sakadu nebigiisa ku waajibo weligiiso leeyi maayo ee amarkan iska no waa la heli xoolaba ma haysto faqir wa sabab haye soon ruuxuusa ku waajibin waa la heli mila maada majnuun maxaa kaloo lamida ruuxa harawga lagu canadtabay ee lagu hayni dhacay caqligiisina joogo ku waajibaya laakiin qaab lagu bixinaya rashi u bixinay muran badan marna dhacaysa mar ummadda fulaysa baa ninkii inta lagu gaaleyshay soo maaha tawxiidkii baad marka waxaa la banaanka yahay ana tawxiida huwa aclamu khariidatin jaa biha nabiyu sal ly slam tawxiidka ilaahay keligii in la caabudaa keligii la baryaa keligii laga cabsadaa dhigeedeefa asaga laga jiriyo tawxiidka asaga aclamu khariidatin jaa biha nabiyu sal slam faradka u weynaa ee nabigu la yimi ee salaad iyo soon iyo cad kulli ka weyna oo baxrka ka weyna oo xataa walyowm alaakhir ka weyna waxaa weeyaan wey fariidadaas waxa tawxiid wa huwa tawxiidku aclamu min asalaa wاzaka wالsawm wاlxaj fakayfa bal ka warramo xaalu see noqon ida jaxada اlinsaanu shayئa min hadi اlumuur fakayfa sidaba ida jaxada اlinsaanu insaanku hadduu diidade shay-an shay oo min hadi umuur kamida salaadki iyo soomki iyo xajki weynki ka badan u gaaloobi sidee buu ruuxu markuu arkaantan iyo acmaasha mid kamida in kale u gaaloobi walow camila haba ku dhaqmo bikulli maa jaa min rasuulasa wuxuu ku yiri sidee u gaaloobaya hadduu arkaanta mid kamida ku gaaloobo diido oo kujo haba ku dhaqmo wax kastoo kula yimid wax kastoo lagu yihahdo ku dhaqmaayo laakin shay min hada uma inkaro salaadii soomkii xajkii ka kare cadri gaalowya tiri waadkalaaasa weli fakayfa idaa jaxada insaanu shay min hada lumuur ay asala wazaka walxaj wasawd kafara uu gaalooba walow camila haba ku dhaqmo bikulli maa jaa min rasuul waidaa jaxala tawxiida tawxiidka markuu joogo oo shirki ku dhacana alladii tawxiidkaas huwa diinu rusuli kullihim waa rusuli diintooda o dhan wey wamaa arsalna min rasuulin waa garanaysaa soomna walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuula an icbudu llah ya ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum ya ayuha naasu icbudu rabbakum ya ayuha naasu icbudu rabbakum aladii khalaqakum idan ucbudtu waa meesha taal culuuxiya awalu amrin fi kitaab illah وأول نهي في كتاب الله والأمر بالعبادة والنهي عن التوحيد سورة البقرة سورة دليل قاطع صبر أمر بالتوحيد منسوخ طيب نهي عن الشرك منسوخ وإلهي صفات في سورة الأخرى حمد نسية كلمة الله بارك وكذا يا رب ما نقلبه بقرة من هذا الوضوء أول أمر بغصر يحول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طيب أول نهي نوحي والنهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آياته كما أحكي إذا قرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذه برك لا تعالى برك الواقع لا تعالى وضوين كتب وكل نوعية وحاول الأمر بالتوحيد ومحاربة الشرك وحكى لك ما يسمى هذا كنت ما أنت الخير هذيك birton baa la kala qaad ama jilciya baa la jilcin warku intaas maamusaas hawshaasa iska ahayd hawshaasaa ku socdo hadi kuna inaan u cabsanaa qaata qasa mar baa la imtixaami la oo birta laga asli laakiin inaan taagulama mar baa laga dhici doontaa adaa qadaba mar baa laga dhici doontaa sumaa midiyada toor ahayn marka laakiin haray haray waynimada la bilaabo madawga tacaawun waa qaali marka dhigi aguu dhagaya sida baadiyi baa kugu dhaban yahay dad hubaysa baadiy marka waa iska booy muhiimaddu waxaa wey mar haddii lagu sameeyo xuquuqda haka tanaasul waxaan guushaa iyo kalakalaso asbaab maada iskaga xambaari bacda qadar illaahi wa qabaai asbaab bay ku xidhan tahay sharciga iyo mid maadi intuba asbaabtii haddaad labadiba jamciso haa in bilaasado rabbi ku jirin waa laga yaabaa iyo bilaasodona uu ku huseeyo ado aan kuu muuqanin sao adiga u muuqanin laakiin rabbi muuqan subxana watacala ummaddana aan u muuqan karin laakiin muhimmaddu waxaa weeye inaad tawaabida ah iyo usuusha aan ka tanaasulin shirkada u ku geliy ma nimanka markasta wada jabinaya waa show muslimiin ma aha tawxiidku sheegaa ah, binti ama rabo go abeen bay reebadow go abeen wuxuu sheegay dhan baa marka rabo benyahay yonkuwaali maba dhicinba annagoo loo doon ku hayn weeye bushalo wey sheekuna wuxuu ui waidaa jaxada tawxiid aladii huwa diinu rusuli kullihim laa yakfur subxaana allahi maa acjab ala jahl kuj haddaad tiri xukmi alaxkaami asharciya alficiliya alcamaliya ninkii inkiray hal xukun oo ka mid a waa kaafir baad tiri dhiiggiisi baa baran iyo maalkiisiba axkaamtii inti kale hala yimaadeen ha masaasa haddiiba tawxiidkii ruuxu dhex fadhiyo oo uga hor looga sheeka kula jiro diiisaadila lagu kaleeya shirkina se u gaaloob waay waayahay war salaadii shirkigeedaa wey shirkiga lagu gaaloobi maayo buu sufi laakiin salaada ninkitida malajira shacabka aba maalin soo soo qaata dadis markaas wuxuu dood fiirinaya bal caama dhegaysanaysa meesha ku gaarsi wuxuu ii niman xal waxaa dhacday nin baa ciidanka wareegaya casaskaa wareegahaya amniga suqaya waxay soo qabteen nin hooyadii u galmoon hayo kama casaysanayo inaa lilahi wainaa ilahi raji ninka nin fadhiista nin martaga walaa mustaajoga haddana maalin kadib sheekh cul nin nin la hebel hmm. yaa xanuun baa qabtay falkii la bixin way sariirta ku ursa marka quraan lagas oo si kastaba weya oo laga lagu rarra yaa hebel loo geeyey welihebe markii loo geeyey wuxuu yidhi xanuunkiisu waa dhib yahay diig ama diiq waxaa tiraado xabad digaaga ruuxuusa helin laba saaki ugu caafimaad diiqii qarabkasi ugu caafimaad dadka aad meesha muuqan kartay kusaa si xun buu yahay ma fiicantaas arrin loo baahnaa maaha sheekhu marka wuxuu yidhi a inaad intii tawxiidka inaad fahmin way cadayn war haweeney hooyo loo oo laga sinaystay waa macsiya waa ficil cabari ah kabira malgabadai in lagu gaaloobina waa masala khilaafiya bayn alfuqahaa ayib weliba markay zina tahay inaan lagu gaaloobin baa arjaxa laakin markaa bismi minaad ku sheegto kufri wey taas dadka hooyada aroos ay uamersado taa waa gaalnimo walaasha aroosaa islaamta abahay qaban aroosa taa waa gaalnimo xadiidka balaa oo qoqonaya madaxa lala tagaya laakin tan waa zino waa kabir malgabadi saas ahaa laakiin weli qow loo inag loo golcoo shifa iyo caafimaad laga raadaya gowrac lacana allahu mandara waa shirki akbara mukrij meelmilla gaalnimo iyo kabiira meelkalagatina waxaa kuwa kabiirada gaalnimada in la fududaay tawxiidka kutubta soo qaata marwaalina aqmay dib baa loo socaa marka marku soomaaliya hadaan haddaan saa saa hooyadii baan gacmada ka gasanaysa gacmaha geda dhigaysa dhammaan kudaayo ninka markaa hawsha ku dhaafo markaa a maraba ka bixinaysaa laakin wuxuu diyaad u yahay uu shirki iska dhexboodo markuu dhibkiisa waxaa weeye cadam cilmi jahliga ummadda xiniyaa dhigtay oo baa lafatibsku ruuxooda u gaadhay maxaa yeele maalinku indhaha kala aaga lagu habay waa lagu soo gooyey awlida la magangeyn oo calaaqaatiiba waxaa laga siinhayaa samad laga siinhaya oo kumaya soofaysa loo dhanhaya weliga waa la wareeji quruurta laga soo dhaay caruurtia loo marinhaya qayb baa loogu xidhi dad weligiiba waarud u xidhan bay nuur inaanu kala qadan hooyadii oo kale ku qabaabtay iyo aadihoo inuu xidhan baa dhisi asna hawshuu bilaabay ha jadi waa masala tarkiga jadiga kalkoodi salaada waa waajib bay u tahay laakiin balma bay qaateen sha noo duceeya sheekh walana soo hadiyey mana tukanay ninkaa ninka khilaafka taagiyaysa laakiin ninkiina salaadu waajib ma aha waa kaada mujmac wey wax diidan ma jiray ila subxana cabdiraxmaan ayib waidaa jaxada tawxiid aladi huwa diinu rusuli kullihim laa yakfur gaadadu mahayo ayib tawxiidkii diinta rusushaa markuu diidana lagu keli waayo oo ninkii ugu yadha udhaha waa mubtadic akhwaanka iska ilaaliya wahaabiyada iska ilaaliya dukadaanka ka maray lagu naafsani war mutawxiidan kugu yadha maxaanaya ilmaadeer baan adigoo bacarinay adoon qabaysanaya ayib subxaan allah ya bismillah subxaan allahi u ilahi baa wafari ceeb u fari maa acjaba hada jahl jahliga maxaa ka dhibadan alla jahligu wayaan in xukun farci aan lagu gaaloobi kii asalkii tawxiidkii diinta lagu soo galahayayna aan lagu gaaloobaynin waa musiibu maqluubu la yuqaabayna jawaabta dhaxaad soo qaaray maayo tirada maadaama ay weyn tahay ilaa sagaal jawaab kushaqusinaya sagaal jawaab sugaas ummadda fadhiisata wey way uqaaro ciidan waxaa loodhan kula haaulaahi asxaaba rasuulillah war ummaddii nabi maxamed yaa u khayr miya aan ku kala baxo waaya wa yuqaalu haaulaahi e asxaabu rasuulilah sal slam qaataluu waxay la dagaan waa kuwan waa kuwan saxaabada nabi bani xaniifata ninka bani musaylama e ka dhashay algadaad laba sheekh baa la shaqayn jirto nin le sheekh la yihahdo maxay baa uga xiyoo jirto la shaqayn jirto dhulka lagu qaban jirto ayib in la yaqaano wey qaarkood waxay la dagaalameen way baabi'iyeen bani xaniifata waqad aslamuu reer bani xaniif wa islaamay maca nabiyi la islaamay sanadka camal wufuud sanad sagaalada iyagoo hurkaa yimaadeen wali musayiro ku jiro oo islaamay wahum yashhaduuna ayagoo qiraya la dagaalameen an ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuul allah wayu-adinuun cafwan way aalaani jireen wayusalluun عليه أدين توحيد الأولى قالوا خير بني حنيفة حي إذن أبو بكر باسيط بكر كرام حي saxaabadu waa ku raaceen dagaalku u ba'naa bay la galeen inta saxaaba nabiga inta saxaaba ku dhimatay dagaalihii nabi maxamed oo maxamed ay saxaaba ku dhimatay xulub xulub ridda ila xulub ridda banaan bilo dee isuga geeyo saxaabadu ku kooda meesha ayada ilaa cumar ka shigooyda waa abubakar qur-aan dhammaadee qur-aanka uwa qaylaaanta keenay idan haddii sa isaaqaadi waxaan filayaa saxaabadii ugu brinta ku iyo dagaalihii nabi maxamed u galo dhan ku dhamaaday saxaabada dee isku ururiyo waxaan filayaa ugu brinta badan yihin ama waa isku dhawaanaya maxay saxaabada ku dhamaada dagaalamaya waxay la dagaalamay min tukanaya oo aadaanaya oo soonaya oo salaalahay oo zakada bixinaya laakiin waxay dhaheen xogow ilaahay ma magaabaqin axkaamta magaabaqa lakin nabi maxamed hawsha waa leedahay musayab laftirkiisu waa nin culus weeye intaasay ku saxaabo ku goday oo nin ragga qaarkiin dood qabteen ayib sheeku marka waana qatay fa in qaala hadduu yidhaahdo reer bani cad wixii loo jaray waxay ahayd inahum yaquluuna reer bani cad waxay ahaayeen ina musaylamata nabiyun anaguna malihim cabdiqaadir waa nabi malih nabi iska badaaya hawl sunada qaban kari baa siisana hawl nabi qaban karin baa diidan ayib hadduu yahaadan reer bani calim waxaa loo laayay mutarabbi'iin bay ahaayeen nin kadaab oo khaa'in oo gaalay nabi ka dhigeen xaqi nabi maxamed bay cid kala siiyeen idan kafaru bidaalik masaas ahaa godku doonaya u soo galay shee wuxuu odhan doona marka xaqi nabi maxamed ninka la siiyey lagu gaaloobahayo ilaahay kiisi nin kala sii sugan kuuma xaqi alle addoonninkiisa iyo ka wara haddii xaqi rasuulka sal ly slam oo makhluuqa bashar iyo bashar xaqiisi haddii cid kaala si lagu galway haa iskuulkaa soo gurso maaha kii rabbiga ninka oday heblo oday odayo umeediya ka war idan doqod maxaa la xaashi lagu xidha xageebismila faqul waxaa tiradaa buri hada huwa lmaqluuq waxaan doonahayaba intaas weeye idaa kaana hadduu yahay man rabaca ruuxu kor u qaada rajula ilaa rukbati nabiyi kafara waxalla maaluhu wadamuhu walam tanfachu shahaadataan wala salaa fakayfa man rabaca shamsaan aw yuusuf aw saxaabiyin aw nabiyan ilaa martabati jabbaari salawaatu lardi waashiandaraqaba sheekh wuxuu uhi fakayfa idaa kaana man rabaca rajulan hadduu yahay ninkii ruux kor u qaaday martabati nabiy gaarsiin musaylama oo rajul min arajaal bashar min albashar baynu ka soo qornay baa dalacsiino waxaan gaadhsanay martabatu nubuwa waxaan noqonay gaalaan noqona gaalo wa khaatama nabiyin baan beeninay laa nabiya bacdi baanu beeninay idaa ijmacu umaad khilaaftay waad gaala fa kayfa ruuxii sheekh cabdiqaadir kow qaado gaadhsiiyey martabatu ilaah martabatu rab darajatu rab baan yani ila gaadhsiiyey haddaynu awliyada gaadhsiina martabatu annabiy waa kaalimaa tiraade idinkaa uga mas-uuliyo waayahay addoonkii la qaaday la gaadhsiiyey heerkii ilaahaya ka wara iyo darajada rabbiga lagu gaari maayo eh. hade caqli caqlina kuma hadlaysid cilmina kuma haysid macaawsada waa hadlasaa kusa ku adootu rabbi wada saa wey ayb ilahay sumuuyo ninkii dad cagis u dariishato iyo sunna nabi maxamed muuqmaa oo indhaha caddeeyay hore ugu boodbin dad xamalka qawadod xabad kaga fadhiisato faqra calayhi aayat lkursiy fainahu shaytaan wey halkeed dad kaga badhaysa alkursi ku akriyo shaytaan weyniya hay idan waa shaytaan iyo waa mushrikan gaal wey gaal weyn shaytaanka limadaan gaaloobi waa shaytaan loran karaa dhibkiisa dartii hadduu gaaloobahaye qul man rada calaya martabati nabiyi kafara oo waxalla daalu malkisu banaan wadamu ninkiisu banaan walam tanfacu aysan anfaxin ay dalataan wala salan niman duulka la baca lagu shamsan shamsaan shamsaan waa sayidka maweli awliyadii joogtay xilligii sheekh lahaa rasul rawas qawaaqid wey sayid laga cabsado qabriisa la ziyaarto oo carruurtiisa la barakaysto bay anagu waa lahayn ugu hor haween weliya umu muminin wey lama guursan karo waa lahayn bay idan ra'as maruus qawaaqiid waa shamsaan oo jisadu carab qayb ku ah xabaala weliba xilligoda sheekhu joogay nin walaa ka shamsaan cawdsi waa bargsan waa naga cabsan jir wuu ku arkaaba odhan jir halkaasu ka arka quluub lcaarifiina laha cuyuunu tara maa lam lagu waafsan jir arigu garabka baa la soo mari ceesaan xogow yar macbaa la soo firinaya ama sabeyn xogow macbaa la firinaya saanku ka yar kacday baa la soo marka la yimaado ninkii low baa laga rabaa ariga meel soo daaqayo soo soo ilaashay nabi caw loo gaar adiga ulisoo xaruba raggiibana xuliy caawa xara ulogii waraawin samaynta nooca nooca noocaada saa saasa caawa nagu aha ama ogiyo noocan agu soo arkay ajaaj sheekhi lagu ark ariga waa lagu arigii wax ka qarsoon qulub alcaarifiin qulub alcaarifiin allaha cuyub taraa maa lam yaraahu nadiro inahan qanjika xawlma arkayo waxaan qanjin weyey waa gurub meesha kaga jira cawalka wanuu yagadaaya musiibo weye ilnaha meesha ku jira iyo kuwa wada shaqeeya mudaalawaa tagadaaya feeraha yarka wax ku jira baan garan waayo dadki waa la waafsaday xinjabada lagaga qaa deedabes soo dhamaa sheekh wuxuu fakayfa biman rafaca shamsan aw iyo baladul amiin kii marti iyo bara iyo haween kusoo garanaysa qabanasna kuweyn ama kuabaxbaaba ama ixsaanaya qansoo mara asna waa raggeeda oo kale wey aw saxaabiya bukurqa aw nabiya nabi bukurqa xaggee gaadhsi ilaa martabati ee ilaa darajati jabaari samaawaat samaawaadka dhulka allah xakume maamula dirqiya darajadoodii baabaa la siiyey nabi iyo saxaabi iyo shamsan iyo aw yuusuf taa inaad ka shakiday waa caqli damanaawe dabaalin subxaan allahi hawshahu man aclama sha'nahu ninka noocaas ee hawshaas cafwan subxaan allah kuonasaaani ma aclam waxaa ka weyn sha'nahu ilaahay amrahu kalada rabbiga iyo sibaadkiisa iyo awoodiisa rabbi weyn awood walaa yuxituuna bi cilma kadalika yadacu allahu sidaasuu rabbi wala u daabacaa u xidha qulubi ladiina laa yaclamuun markay leexdeen ay diinta ka leexdeen rabbi ninka xayaa xidhayaa kufriga ku jirinaya wa yuqaalu aydan jawaab afraad mid jawaab aa shubadi weli daday maayo aladiina xaraqahu kuwuu gubay caliyna bal u gubay binaari naartu ku gubay kulluhum dhammaantood yaddacuuna alislaam islaamkay sheegin jir haddii islaam qay aad ku dhaqaanid ama ansega lagu badbaadi oo shirki iyo gaalada lagaga badbaadi reer bani xaniifaa badbaadi lahaa oo xoolahoodii qanimi intay loo qaybsay la baabiyey saxaabo aad u qiyabaay ku baabay ahlu badrin waxaa ku baabaayay ansaar muhaajiriin atbaacdii ka dambaysay looma kala hayo idan saxaabi aan ka qayb qaadana xubuubu ridda waa in la helaa waa naadir oo aan gelin weerarkaas naadir wey idan nimankaas waxay u goen inay bini aadam laga bilaabi oon islahaynka keenay laga binaadam laba bashar nabiy llahi maxamed iyo musayim kadaab iyo saaqi baisu keenay bidalik wain kaanuu yusaruuna yasumuun idan bini aadam makhluuq ah daciif ah iyo khaaliq abuuray baa ismee laga dhigay ayib waxaan leeyahay marka taas gaalama miy ma abu marka iskaga dhaca ana xanuunsan ama beeraha xagga jira ama xilligiisu ay maxaakad ku noqodaan kulluhum dhammaantood yaddacuuna alislaama islaamkay sheegan hayaan wahum kuwaas la laayay cali guweyna min asxaabi cali ba ahay ardada caligu waa la yaqaan macruuf wa tacalamu alcilma min asaxaaba cilmiga iyo diinta yaqaanina saxaabaday ka barteen walaakin hase yeeshee ictiqaduu waxay aamineen fii caliyin cali ka rumeeyeen way ka aamineen mitla alictiqaad aladii fii yuusufa wa shamsana wa dani cali waxay ka aamineen waxa inagu sheekh cabdilqaadir ka aaminsannahay oo sheekh weys laga aaminsan yahay waman jaaka mustaqiim famud lahu yadaka alkiraam aae ah, eh, madaxweynaha hawlahaas xagee loo socdaa waisu jaaka mustakiisan fagudlahu mustakiis lama banaan inamaa yustakaasu bilah ida stacanta fastacin bilah hawshaa nabigu ma aha xaqiisana ma aha hadduu hadlahayana waa kula dagaalamaya idan idan xaqu rabbilhaaba adoomma la siiyey cali waxay dhaheen xawat ilah baa qayb adduunka lagu badalama maysa war manaa ilah horjooga war adoon baana bashar nin quraysh reer bani hashiim hooyadii waa la yaqaan aabbaha waa la yaqaan jooga malkii baa dhashay ka walakin ictiqaduu waxay rumeeyeen fi caliyi mitla lictiqaad aladi waxaa laga rumaysan yahay fi yusufa wa shamsan wa amhaalihi waxaa laga inay adduunka kala haya afar wadaad baa adduunka kala badda nin baa fidiyey nin baa wixii lagu akrin jiray reer koonfureed weydii reer koonfureed dhoobey meel maasha meeshaa fadhida meela fadhida ma ah baktiga fadhiya walaweyn iyo iyo ilaa gutuwaala ilaa un marka jiraan la soo dhaafo meel waxaan aadin karta ma weliba meelihii tulooyinka asal ahaayey iyo dadka ka yimid ba bariga dhex ka soo jooda ay yimaadeen meelaha ugu shirki badnaadeen ama meelaha shiicadu u gaadheen shiico iyo shirki waa islaamsnaa taariikh waxay lagu wada meelaha shiica timid oo shirki laga wada admiis qubuur iyo balaayo khawaarijtu meelahay ku badnaayeen shirki ku admayso khawaarij meelahay qabsadeen ama ku badnaayeen shirki ma soo mari karo maxaa yeele waxaan shirkiba shirki kagaagayaan waxaanu dembiga kugu dili waxaana dembiga kugu tafkirinba ama dembiyadaba diinta kaaga saari idan laba daraf bay kala tageen laba daraf khawaarij ha u gelin ha u gelin dhacdhacaad ku oga dhacda daayo ayb fakayfa ajmaca saxaabahu sidee ugu ijmaaceen calaa qatlihim wa kufrihim nimanka caliga wax ka amnay waa ka salaysa dadka oo ilahi baa ku dhowaaye u yiri saxaabadu maxay u laayeen haddaan tawxiidka ninkii khilaafay aan la dilay oomusa gaaloobayni idan saxaabada waa ku ijmaaceen waa baafiye weliba cali baa kubay khawaarij iyo mushrikiin maxay ugu himna dagala khawaarijna asagaa birta ka asbabaabi'iyey ilaa dhowr min kafcige mushrikiinta u horreeyay caalam islaami soo marna asagaan asagaan wuu gulweyda tulla yaray buu gudi qor adoon lahaa qambur looga olin jiray yuxuu saddex beri baa in qabtay haddayna ka toobad keenin ballankeeda waad ku haysaan ka dhegeysan godweyn buu laga qoro masaajid kuufa masjid basra kuufa laga qoro godweyn godweyn baa loo qoday walaban xaaladda buxbashada dhalashadii markuu dhubcay ee caddaaday iyo midmid ugu badan lamaa ra'aytu amra amran munkara ajabtu naarihi wa dacawtakum baaba xaaladdu inay liidatoy kharibantahay meel xun ka tegaysa mar arkaygo oo ilahay xilkiiba la caabudahay ajabtu naarihi dabkii waan shaqay wa dacawtakum bara kuma bayo isoo dib sida ceelka waa ufu kulligood dhankii caddaadad ku ibn cabaasoo ka maqla markaa maka joogisa basra ayaa soo dhawaaqo wuxuu yidhi anugu haddaan qabto se oon laynlahay mugbenbasdaas ma aha yaan labayn dabka dabka ilahi baa khaas lageeyey laa yucallimu naar ila rabnaa laakiin daan qabto ayad waan weydiisan lahaa waan weydiisan lahaa ayad ayib aduu cali aan ugu ijtaada baa inuu soo gadha waa maxquul kuwao kale maha cali uu leeyahay kuwii la dad dab la gelimaa kuwan ma aha muslimiinta caaliga xagga ku dhacay ama xagga gudda nooca ka mida ninkii ilaahi can cabida bni aadam anta allah mid ka mida waxa laga soo guriya markii shan iyo lixna ku dhac nabkii ku mudeen ee wuxuu hadan hubsaya rabbi tahay cali hadan hubsaday inay ilaah tahay wasad hubsad waxaan ku hubsaday marba hadaa dadka dab ku midayso ilahay keliya ma dadka dab ku midawo dadka ilah waa tahay baa laga soo guriya iyada waa musiibo shubaab marka dadku gasho muqdi waa musiibo seef noqtanaan dab aalmihii ama lala qumudiyo ama yaan la qumudinin nimankaa in la jaro saxaabada isku raacay muhimada maankaas waman lam yamut bisayfi maata bibayrihi watanawuca ila saba wadaa waaxid ama seeda wudil ama abris ha ku ruuge ama abeys ha ku saydhay waa isku mid ha kugu fadhiisto bima ha kugu fadhiisto isku mid waa dima geeri aan geeli sheeku muxuu ku yidhi atadununa waxaad moodaysaan mutalaysaan ana saxaabata saxaabadu laba mid ba intaa haddaad hawshaa ka mudantaa waxaa daraa yahay saxaabadii man iska fudu waxay ahaayeen dad iska gaalaysimayn waa kufri labaad ka faro waad gaaloodeen ama waxaa tidahdaa waxaan gaaliba ma ahayn wixi lagu yahay idan ka faro haddana masaxaabada dad waxaan gaaliba u ugu cadaanta ana saxaabatu yukafiruuna muslimiin baad am tadunnuun ama waxaad filaysaa ana alictiqaada in la rumeeyo oo la aamino fii taajin taaj weliga la yihahdo waa sayid khalad loo yaqaanuu joogay nadabka kheelka laga geli jiray sadaqaa loo geen jiray inuu wax dhib leeyahay reer leela aaminsana wuubilabaa loo dhan jiray wuu duulaa anaa arkay inaga saadiya wuu duulaa xagee kula duulaa abaaqrow iyo godow kala duulaa abaaqrow godow goday iyo abaaqrow kala duulaa wuu noolaa waa wuu noolaa min loo dhan jiray sharaf cagayada baa loo dhan jiray ninkii iyo u dira wuu habaanaysa miyada ku jira abaaqrow habeenkii ka seexaa dunida ugu galtay maali masaahil yaacuun sudoni dunhay ziyaaradii hawlibaa lagujogo tubbuu ka koraysa furay magaalada ugu hora culamiya baaqaro is-af garan weynay qaadirow naga qorshay war qalbi baan ka weynay hala qorsheeyo cagka hala murn ayib idan muu duulaba dhii jire tuu kasoo duulo baaqaro maalkasoo gula dhex taag uu duuli cawl idan taasoo kale waa taaj taajka lagu sheega nin loo nado oo laga cabsado carruurta la xurmeeyo oo wuu biilaan yidhaaho waxa biilaa ma jire nabi maxamed baa biili lahay biilo ma jire waxaa weeyaan shaydaan baa ku qaadahayo xambaaray waa la yaqaana ibnu taymiya ka warama dad sarta yaqaana soo gudbiya waa badan baa qaad iblis jin baa qaado doofinkaas xogeynaya meesha arrimaa la soo celi ama waxay sameyn inku asaga isku geysanaya shariif cagayri baan ayda kuleeyahay mugalaasha cabdi gula joogaadna aa la isbedelaya wadaadku soo dhowey magaalada imaanada uu socday sharif waa joogaa war sharif soo inaysaa ku arkahayo xalayso shalay soo uu joogay goday waa waa jooga goday waa joogaa waa waa badan yahay naa taqaana caamuga sii bahayaan jaroob dhigi ka jabay yaa lagadaas waxa soo lagu sameeyo bilcaamda soo wareejida u wareejinaya ayib wa amhaalihi laa am tadunnuuna xumal ana alictiqaada fi ictiqaadka cadal ictiqaadiba lagu gaalooba lasu gubay oo saxaaba ku macn a kawananka cadalkaa ku badal war u magac adkaysanaysaa mise macnaha inkaa qabe ma macnaha nuxunkaa ku xukuma mise asmaada ku xukuma macnaha ku xukuma ninka taag ama uweysliyad ama cabdiqaadir la yihahdo ama kawni la yihahdo ama cayduusi يا ربي أسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي